العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii boqolsagaashan-iyo-sideedaad ee ka mida min sharxi saxiixi muslim raximah اllahu tacaala xadaana muxamed bnu raafic wcabd bnu xumayd qaala bnu raaficin xadaana cabdالrazaaq ahbarana bnu jurayjin cabdilmalik ahbaranii cabdullahi bnu mulaykata alqurashi qaal tuwafiyad waxaa geeriyootay ama la oofsaday xijaabatay ibnatun licumaan bni cafaan gabadh uu dhalay cumaan bni cafaan radia allahu tacaala canhu bimakkata makay ku geeriyootay riwaayaadka horeynu soo maray gabadha in la odhan jiray ummu abaan qaala wuxuu yidhi marka cabdullaahi ibn abi mulayka faji'naa waanu nimid linashhadha saan qaybgala janaasadeeda faxadaraha bnu cumar ibnu cumar baa ka soo qaybgalay janaasadii wabnu cabaasin iyo cabdulahi bni cabaas qaala cabdulaahi bni muleyka wuxuu yidhi wa inii la jaalisun baynahuma aniguna waxaan fadhiyey ama aan fadhiistay meel u dhaxaysa ibnu cabaas iyo ibnu cumar qaala wuxuu yihi cabdibni muleyka jalastu ilaa axadihima midkood baan u dhowaaday oon la fadhiista marka hore jalastu ilaa axadihima midkoodo iga sii horeeyey cabdulahi bni cumar baa sii horreeyom la fadhiistay uma jaءa alaakharu kii kalaa yimidoo ibnu cabaasa jalasa ilaa janbi dhinacay uu fadhiistay isaguna qaala cabdulaahi bni cumar wuxuu yidhi licamr bni cumaan wuxuu ku yidhi wa muwaajihun asagoo ka soo horjeeda ama wahuwa muwaajihun asagoo hadalka ku dahraya labada macnoba waa la sheegay inuu ka soo horjeedo qumaatigiisa u fadhiyay iyo inuu hadalka oola bareeray oo uu wejiga ka saaray alaa tanha can ilbukaa haweenkan ooyaya oo intii miyaadan ka reebayn xamni cumaanow gabadha dhimatay la xabaalhay waa walaasha haweenkan ooyaya baronay waa faamilkaadii oo hintan baad ka celisid iyo xaaraanta fa inna rasuul allahi sal l slam qaala wuxuu yidhi ina almayita qofka dhintay la yucadabu waa la cadaabaya bibukaa'i ahlihi reerkiisa oo intay u ooyeen calayhi dushiisa faqaala bnu cabaas wuxuu ihi qad kaana cumar yaquulu bacda dalika cumar bn khaaab wuxuu ahaa mid yidhaahda hawshaad sheegtay wax ka miduu sheegi jiray yacnii dadka dhintay oo inta loo ooyo in lagu cadaabayo ama loo qabsanayo waxbuu ka sheegi jiray cumar bn khaaab uma xadaa markaasuu ka sheekeeyey qisadii ibni cabaaso faqaala wuxuu yidhi sadartu waxaan la soo fulay oon maka kala imid suduurka hadda inta badan waxaa loo isticmaalaa marka xajka iyo cumrada laga soo noqdee nin walba dalkii uu ka soo xajiyey uu ku laabanayaa la yidhahda waa fulidda hilooyinka iyo ceelasha laga fuloo kale ile mawsimka xajka hilal la iskugu yimid iyo ceel la iskugu yimid weeye waa madal sadartu maca cumar cumar la jirankiisaan ka fulay min makata makaan ka fulay xataa idaa kunna bilbayda meesha bayda la yidhahdaa bidadii u dhoweyd dhul bannaanoo bida ah oon geed ka bixin oo bannaan weeye oo madiina u dhow idaa huwa birakbin taxta dilli shajaratin wuxuu mur ku yidhi kolonyo ama safar geed hoostii hadhsaday oo fadhiya oo inaga soo marray waa soy ibnu sanaan iyo ahalkiisa inay ahaayeen fa qaala cumar wuxuu yidhi idhab orodoo ibnu cabbaasow fandur eeg man haaulaa'i rak safarka iyo kolonyada jamaacada meesha degan ciday yihiin iisoo soo tayo fa nadartu waan soo egay faidaa huwa suhaybun waaba suhayb ibnu sinaan aruumi qaala ibn cabaas wuxuu ihi faahbartu cumar baan u sheegay wixii meesha ka jiray faqaala wuxuu ihi udcuhu lii iigu yeedh suhaybo waxaad tidhahdaa soo raac soo raac jamaacado inakee qaala wuxuu ibn cabaas farajactu ilaa suhayb suhayb baan ku soo laabtay faqultu waxaan soo rara soo kac soo raro oo gaadiidkaadi saabaankaadi soo qaado inakee falxaq amiira almuminiin oo haleel oo gaadh oo ka daba tag muminiinta madaxweynahoodii falamaa an usiiba cumaru markii cumar la asiibay laba xer kadib oo kii cumar la dilay dakhala suhaybun yabkii yaquul suhayb baa soo galay gurigu cumar yaallay soo galay isagoo ooy yaquulu le waa akhaa waa saaxibaah alla walaalkayo alla saaxiibkaygiyow faqaala cumar wuxuu ihi yaa suhayb atabkii calaya suhaybow maanad igu barooranaysa maanaad igu dulbarooran waqad qaala rasuulu اllahi sal ا alay slam isagoo rasuulka ilaah uu yidhi ina almayita qofka dhintay la yucadab waxaa lagu cadaabaya bibacdi bukaa'i ahli calayh ahalkiisa oo intay u ooyeen barhkii ayaa lagu cadaabaya oo inta barkeed baa lagu cadaabi ama ahalka barhkii ooyintay u ooyeen baa loo cadaabaya faqaal bnu cabaas wuxuu yidhi falamaa maata cumaru cumar markuu dhintay kadib in xabaallay dakartu dalika licaaisha caaishaan u sheego waxaan ku idhi cumar xilliguu xanuunsanaa ee warfaadayay yaa suhayb ku dul ooyey suhaybna wuu canaantay wuxuuna cumar sheegay suhayb inuu og yahay nabigu inuu hawshaa diiday xaggana uu sheegay ninkii loo ooyo ooyintaa inuu eedayo loo cadaabay faqaala caaisha waxay tihi yarxam اllahu cumara cumar allah u naxariisto laa wallaahi ma xadaa rasuul اllah mayay tihi ku dhaartay nabigu sidaa ma dhihin ma odhanin ina allaha alla weyne yucadibu اlmu'mina qofka mu'minkuu cadaabayaa bibukaa'i axadin qof oohintii axad kale oohintii baa muslim loo cadaabi ama mumin loo cadaaba nabigu wallahi inuusan odhannin bay jir walaakiinase yeeshee qaala subanow wuxuu yidhi inna allaha alla weyna yasiidu lkaafira gaalka wuxuu u kordhiyaa cadaaban cadaab iyo ciqaab buu u kordhiyaa bibukaa'i ahli calay gaalada hadday dhintaan oo loo baroorto kufrigooda iyo gaalnimadii macaasidii loo cadaabhayay waxaa loo dheeraysiin cadaab kaloo ay ku kasbanayaan oo oohinta ay faamilkooda u soo ooyayaan qaal wuxuu yidhi ibn cumar cafw ibn cabaas wa qaalat caaisha caaisha waxay tidhi xasbukum اlqur'aan waxaa idinku filan masaladaa inaysan sidaa ahayn idin tusaaya oon axadna loo cadaabaynin axad kale baroortii oohintii idin tusaya qur-aanka ilaahay walaa tasiru waasiratun wasra ukhra walaa tasiru ma xambaarta ama ma dembaabto waasiratun naf dembaabta ama dembi qaada ma qaado yani naf iyaduba teeda la ciiraysa oo iyaduba dembiilaah mid kale dembigeed qaadi mayso qur-aankaa yidhi marka addoon aan asagoo aan dembi gelin oon waxba samaynin ayaa axad kale oohintiiiyo falkii loo cadaabaya qur-aankaaba diidan bay tiri caaisho qur-aankaana idinku filan qaal bnu cabaas wuxuu yidhi cafwan qaala ibn abimalik wuxuu yihi waqaala ibnu cabaas cinda dalika ibnu cabaas caaisha warkeeda markuu sheegay kadib wuxuu yidhi wallaahu adxaka wa abka caaishana idna odhan jirtayoo daliishan jirtay wallaahu adxaka allah oo qosalka ka keena dadka yacni ma aha qudratulbashar shay ka baxsan wey wax lagu qoslo oo aan la ishayn karin haddii agtada lagu sameeyo maad marka qosalka noocaasa laysuma haysto waa abka asagaana ka ohiyo ruuxu oohinta ka timida uusan celin karin asna laysuma haysto qosalka khiyaariga ah ee iska keenkeenka iyo oohinta adugu aad iska doondoonaysaa laysu qabsadaa ama laysu janneeyaa waxa ka baxsan awooda basharka takliifka kuma xidhno halkaas hooyadan ka baxday ibn cabaasna uu ku taageeray sida muuqanaysa riwaayada dambe intaana marka ka bixin ibnu malik korkiisa raacino qaala ibnu malik wuxuu yidhi fawallahi allahan ku dhaartay maa qaala bnu cumar min shay ibnu cumar markii caaisha qaabkaa u dood meeshana wuu fadhiyey ibnu cabbaasna warkii uu soo tabiyey oo caaisha doodeedii uu sheegay ibnu cumar waa aamusay ninka caalimka ah, dhowr sheebuu waa aamusaa mujtahidku marka masalow aaminsanaa ama asagu ku doodi jiray intii goobta lagu soo qaada laga niqaasho inuu iska amsa laga yaaba arimo badan awgeed waxaa ka mid a ah maxalka inuu arko inaysu munaasib bahay in hawsha laga niqaasho welimaa loo fadhiyaa waa goob farax tala kalaa la hayaa iska dhib baa intay waxqodooday masale iska soo tuurahayaan wadaadduhu waxa laga yaba inay ka gaabsadaanba oo ama wada ama hawadeen shahis iska cababa sheekh shalay su aad ka hadashay saasaa laga yidhi maxaad ka leedahay ushahaas iska fidsaa laga yaab maxaa yeele maxalku aha goobtu goob hadda u munaasab ah likulli maqaamin lahu maqaal walikulli zaman lahu rijaal soomaali waxay tidhi geel sarojoog kuma rimo xaajana socod kuma baxdo xaajadu loo fadhiistay rabtaa sibirabax bay rabtaa la gorfeeyay rabtaa la dugsiyay rabtaa indhaha laysdaba dhigoo la wada hadlay rabtaa iska hadal maaha w darooriyan bas baashu marka xaaje socod kuma baxdo geella sarajoog kuma rimo warkaa inaad fahanteen bay ila tahay marka inaysan munaasab ahayn maqaamku sheekhu waa u aamusi karaa wuxuu u aamusi karaa inuu u arkaba dadkan masalada hadda gacantoglaynhaya ee ka macsiyaysanhaya inaysan munaasab u ahayn in lala niqaasho sheekhuislaam ibnu taymiya samayn jiray a'imo waaweyn baa samayn jiray odhan jiray kuwan qayrkay maahe dadkan la hadli lahaa ii keena hadda nin gabayaa oo macidu intaa la eg oo abwaanoo isnacay mid afarey wata hadduu u wax ka jabaqjabaqsiiyo muxuu dhihi wuu mashiiqsan intuu saa u fiiru iska tegi riti labiyo toban jiro ay la eg tahay sooraan tahay hadduu qayrab yaloo dhacsado muxuu samay xataa qayrsan maayo marmar bale inuu jalleeco oo yidha kan meligii baa galabon iska yani in ruuxa la qaydhsan waayo in goobta aysan munaasab ahayn in uu u arko dadkanba inaysan xamili karin mas'aladan ayan qaadi karin maankooda garaadkooda ma gaadhsiisno masalada culayskeeda qaabab badan buu u aamusaa wuxuu kaloo u aamusaa mujtahidku masale nadariya ijtihaadiyo khilaafiya weeye fahamkeedu amuusan raggan gaadhsiisnaynba ama fidno ka badan keentaa oo caamadu qaab kale u aragtaa bal iska sug xilli aad firaaqo intuba waa looga aamusa waxaa u sii muhiimsan looga aamusaa markanoo kale wax caddayntu waa min baab alamri biاlmacruuf aw nahyi can ilmunkar fardu kifaayo weeye inuusan kugu caynin baaba laga yaabo waad iska aamusi kartaa haddii goron lama lsma tayrixiyo mar badan baa imise goor buu ka hadlay ibni camar howsh waa ka hadlay wuu ka niqaashi jiray raafic ibna khadiij oo waa damba dhintay iyo wuxuu ku yidhi dadkii faamilkiisaabuu ku yidhi odaygaani waayeelka ah ee hadda dhintay dembigiisaabuu ku filane oohin damboo la ooyeeyey yimid ma xamili karee ka daaya oohintiina waa loo cadaabaya ra'yiga ibni cumar ku dhintay weliga kama tanaasulin marka wallaahi maa qaala ibnu cumar min shay asbaab badan baa loo aamusi karaa ee maaha in aan ku qancay adiga doodaadi iyo saa u fahma hooye markaa ma joogta haddi iyadoo hadalkeeda la soo gooriyey hadalkeeda la soo gooriyey ibn cabaas laftirkiisoo waayole indhala hadda in lala doodo munaasab ma si oo laga jaqjaqsiiyo laftukadu waa aalu beyti rasuulilaahi howlo badan baa iska jira yacni asbaab badan baa loo aamusaa haddii goor hamoodan weeye in aan u aamusay masaladii aan qabay inaan ka noqday maali waa adiga doodahaya de hadal haddii qolyaa iskumoogtaa iskukunqudeen isku kindiri eh, ahow hawshu ma ah wax badan bay xeeriyaan taas marka la socda aan dhammayno horta xadiidka war badan baa jire وxadثna cabdالرaحmaan بن bشhr xadثna سufyaan ibn cuyanu ka wadaa qaala camr ibnu dinaar almaki buu u jeeda can ibn abi mulaykata qaal kuna fii janaaزaةi أmi aban binti cuثmaan waxaanu joognay janaaزadii iyo geeridii umu aban binti cuثmaan wasaaqa اlxadiiثa xadiidkii buu kaxeeyey aad soo marteen oo camru dinaar baa kaxaynaya ila horaan waxaa ka qaadanayay ibn abi mulayka xadiidka ibnu jurayj ba ay raggaad soo marteenoo hore walam yanusa muusan cadaynin camr bnu dinaar riwaayadiisu rafca alxadiii xadiidka in nabiga la gaadhsiinayo can cumar can nabiy kamaa nasaw ayuub wbnu jurayj siday u caddeeyeen ayuub ibnu jurayj can ibni abi mulaykata oga caddeeye waxadiiuhumaa xadiiu bni jurayjin wa ayuub yaa atamu ka dhammaystiran min xadiii camr bnu abu muxamed وxadثnي xrmلة بن yaحyى التujiib الmsri qال xadثna cabdاللahi بن whب msلم الmsri xadثnii cmر بن محamed أna sاlmا xadaثه can cabdاللahi بن cmر أna رasuل اه صل sلم qاal إن الmayita يucadب bukاء الxay xayigaasi anigu soo maray faamilki in loo jeedo ama loo jeedo kii noolaa وxadثna khلف بن هiشhاm وأbu الربيع الزهراني سulayman بن dاwud جamيعا can xmاad ibnu zayd qaala khalaf wuxuuhi ibnu hishaam ousa aburabci sheegin xadaana xamaad bnu zayd can hishaam bni curwata can abi curwat bni zubayr qaala dukira cinda caaisha caaisha agtida waxaa lagu sheegay qowl bni cumara lagu sheegay uu yidhi almayitu yucadabu bibukaa'i ahli calayh faqaala caaisha waxay tidhi raxima allahu aba cabdiraxmaan allah u naxariisto wiilkayga ama walaalka abu cabdiraxmaan samica shayan falam yaxfadhu waxbuu maqlay mana xifdiin sidaasay mar hooyadan jiri waxaase muuqata axadka wax maqlay aan xifdiya inaan hooyadan tahay muuqanayso xadiidkay keentay aayadday daliishatay ma wada socdaan xadiidkay keentay iyo aayadday daliishatay ma wada socdaan xadiidkii dib u fiiriya walaakin qaala in allaha la yaziid اlkaafira cadaaba bibukaa'i ahlihi calayh xadiidku waxay keentay tilmaamaya in gaalka loo kordhinaya cadaab uusan shaqaysanin oo lagu kordhinayo ooyintay ahalkiisu u ooyeen waana intay saxaabadu nabiga ka wariyeen intay cumar iyo suhayb iyo cabdulaahi bni cumar iyo xabsi iyo nabiga ka wariyeen muqiirow aayadduna maxay tilmaantay walaa taziru waasiratun wisra ukhra waa nas caama fii siyaaqi الnafyi soo ma ah gaalkuu soo gelaya aayadda cumuumkeeda waxaa soo gelaya kafarada iyo muslimiintaba hadday soo wada gelayaan xadiidkii aayadda iyo wariso iska hor ma taymise ma ah allaha la yasiidu اlkaafira cadaaban bibukaa'i ahlihi calayhi iyo walaa taziru waasiraةn wisra ukhraa waa isdiidan yihiin waa isdiidan yihiin bayla tahay saa darteed xadiid nebi nin walbo isku dayay inuu yidhahdo waxbaa bushina ka hor imanaya waa kii isla waaya asagu taladu isla waaya wax looba way isagaa isla waayaya ama ha noqdo mujtahid naasixa ka caaisha ama ha noqdo mujtahid dhib kala wado munxarifa ka ahlilbidac xadiid nebi maxamed ka sugan ninkii yidhahdo qur-aan buu ka hor imanaya ama xadiid kaluu ka hor imanaya saa ku diida kii tallaabada isla waawaya aakhirkiisa saa darteed xadiidka haddaad fahamtana cala alra'si waalcayni waalqalb haddaad fahmi weydana ilaahay bari laakiin waxbuu mucaaradahayaa lama yeelahay xadiidku waa marduud weligaa iska ilaali caaqibo xun bay hawshaa leedahay xifdiga ilaahay qur-aanka xifdiyey soo gelaya cinda ahli sunna waljamaca wa jamiici ahli qibla xifdu sunna waa maxruusa qur waa maxfuud marka saa darteed weligaa iska ilaali hawshaa ku saabsan waxay tidhi marka <clears throat> allah u naxariistee samica shayan falam yaxfad waxbuu yuu maqlay mana xifdiyin wixii looga jeeday bay ka wadaa macnihii looga jeedae laga waday ma uusan qabanin innamaa marad calaa rasuuliillah rasuulka ilahi waxaa soo martay janaasatu yahuudiyin mid yahuudiya ah janaasadii baa soo martay wahum yabkuuna calayhi iyaguna ay u ooyayaan o daba socdaan daba bororanayaan faqaala subana wuxuu hi antum tabkuuna wa innahu la yucadab waad u ooyeysaan oo waad ku dulbororanaysaan waa la cadaabahaya xadiidkan dambe iyo warisaiyo kii horena wa isdiidan yihiin kan waa maxay kan waxaa weeye waa masale khaasa yuhuudi la daba socday oo la daba borooranhayay yuu nabigu wuxuu yidhi waad u ooyeysaan waadna u baroonaysaan asaguna waa la cadaabahayaa oo kufrigiisi baa lagu cadaabaya dunuubtiisi kaa lagu cadaabaya oohinta maa wax lagu cadaabaya kii horena muxuu ahaa oohinta cadaab lagu kordhinaya labada xadii xataa way isdiidan yihin inaad fahanteen bay la tahay aayadduna way diidan tahay labaduba ya aya waa la jamcin karaa laakiin kuma bushigi karta xadiidka Ah, waa la jimcin kara lakin inay ku bulshadaan diidanahay tartiib tartiib leanna khulaasada waan gaari doonnaa laakiin inaad fahantaan baan rabaa in hooyo aaradeeda aayadda keliya lagu dhago xadiid aayaddiiba ka hor imanay inay wariso iyo inay wariso xadiid saddexaadoo akhasu min dali kullihi oo qadiya mucayana ka hadlaaya qadaaya alaacyaanna waxay laa tacum meel bad la aadeen bay ku tiri cumar iyo dadkii la socday ayadda caamkeeda waan soo maray xadana abu quraybin qaala xadana abu usamat xamaad can hishaam bni curwata can qaal dukira cinda caaisha waxaa lagu sheegay ana bna cumara cabdulaahi bni cumar yarfacu ila اnabiy nabiga inuu gaadhsiinayo nabiga ka tabinayo ana almayita yucadabu fii qabrihi bibukaa'i ahli calayh meydka waxaa lagu cadaabayaa qabriga oo intay ahlkiisu oyeen darteed baa loo cadaabaya faqaala waxay tidhi wahala waa ismoodsiiyey wahilana waa la akhriyaa bilkasri wاlfatxi waa laba luqo saxiixataan ah wahila waa ismoodsiiyey waa sakatiyey wahala waa gafay iyo waa surma seegtay inamaa qaala rasuulka ilahi wuxuu yidhi layucadabu bikhai'atihi meydka waxaa lagu cadaabi gafkiisi aw bidembi ama dembigiisi baa loo qaban waina ahlahu layabkuuna calayhi اlآan dadkiisuna haddayba ooyayaan dadkiisibaa daba barooran asagoo dembigiisibuu eedaya oo eersanay wadaaka milu qowlihi kaasna wuxuu la yahay bay jira caaisho caaisha weli waxay leedahay sida hadda uu aayad xadiiskan ugu gafay ibnu cumar yuu hadda ka horna meel kale ku sakatiyey bay leedahay way daba taagantay wiilkeedi oo maxay ahayd ina rasuul lah sal lay slm rasuulka ilaahay qaama cala alqaliibi ceelkiibuu dul joogsaday goofka ay lagu guray kufaaru quraysh yowma badr yowma badri maalinka kala wa fiihi qatla badrin min almushrikiin qaliibkiiyo ceelku ku jireen dadkii go-ee la laayay ee la leeday ee mushrikiinta ah fa qaala lahum maa qaal wuxuu nabi marku ku yidhi wuxuu ku yidhi ahaa innahum layasmacuuna maa aquul oo marka inahum la yasmacuuna waxay maqlahayaan kufaaru qurayshtan ceelka lagu goray goofkaa maa aquulu waxaan hadda ku leeyahay waqad wahala waana ismuusi ibnu cumar inamaa qaala nabigu wuxuu yidhi samaac nabigu ma sheegine inahum layaclamuuna ana maa kuntu aquulu lahum xaq hadda waxay og yihiin oy taabteen xaqulyaqiin bay hayaan cilmulyaqiin bay hayaan caynulyaqiinna way u dhiman tahay inahum layaclamuuna waxay og yihiin way hadda garteen oo garwaaqsadeen annama kuntu aquulu lahum waxaan ku odhan jiray markay noolaayee war xaq baan ahay rasuul baan ahay ilaahay baa isoo diray kitaabku waa dhab war diinta qaata war aakhare iska ilaaliya inuu xaq yahay hadda ogaadeen uma qara'ad waxay akhriday u daliishatay nabigu inuusan samaac sheegin innaka laa tusmicu lmowta kuwa dhintay waxba ma maqashiin karta nebi maxamedow wmaa anta bimusmicin man fi lqubuur ma tiidid axad wax maqashiin kara dadka qabriga ku jira dhammaaday yaquulu xiina tabawu maqaacidahu min annaar markay diyaarsadeenoo mid kasta uu fadhiistay meeshii naar loogu talagalay waxay maqlahayaan ma jiraan ile waxaa weeye xilligii takliifkabaa la soo dhaafay jaza baa la maraya saasay marka waxay leedahay gafkaa hore ku gafay qadiyadii samaaci qatla badri min almushrikiin ayuu tanna ogu gefay tan laftirkeedu waynu gaari doonaa imaam muslim aakhirka kitaabka ayuu ku keeni doonaa axaadiis aad u fara badanoo baabkan ku saabsan dadka dhinta wax ma maqlaan se ma maqlaan marka uu sardiyo baabka u gunto baynu ka hadli doonaa hadda ku mashquuli laakiin waxaa weeye sida ibnu cumar uu nabiga ka wariyey yowma badrin ayay saxaabadu u badan yihiin hooyadeen baana ku gaftay adiyada ay joogtayna maaha iyadu adiyada ay joogtayna maaha saxaabadii joogay ee goobjoogga ahaa ee nabiga maqlahayay abubakar ka mid ahaa cumar ka mid ahaa cabdulaahi cumar ka ahaa ayaa hawsha aad u wariyey marka ayadahaasay u daliishatayna ma aha ayadahaasay u daliishatayna hooyadan ma aha laakiin waxaa weye mujtahidku waa gafi karaa waxadaanaahu وxadna abu bkr بn abi shaybata qaal xadna wakiic xadana هiشham بn curwata bhada اsnaadi buu noogu tabiyey bimacnaa xadiiثa abi usaamata wa xadiiثu abi usaamata atamu xadiidka abi usaama ayaa ka dhammaystiran xadiidka wakiic saasuu u jeedaa waynu soo maray kilaahuma can hishaam وxadana qutaybaة bnu saciidi can malik bni anasi fima quri'a calayhi can cabdlahi bn abi bakr bn camr bn xasm waad garanaysaan can abihi aabihi can camrata ibn cabdiraxmaan annaha ahbarat waxay u sheegtay ibn abi bakr oo ibn camr bn xasmi ah annaha samicad caaisha caaisha inay maqashay wadukira laha loo sheegay caaisho anna cabdاllahi bni cumara yaquul inuu leeyahay ina almayita la yucadabu bibukaa'i اlxay meydka waxaa loo cadaabayaa ka nool oohintiisa faqaala caaisha waxay tidhi yakfir اllahu liabi cabdiraxmaan abi cabdiraxmaan allah u dhaafo amaa inahu lam yakdib kolley asagu ma been sheegin bay tiri meesha horta been ka saara ama inahu lam yakdib kolley ma gafine walaakinahu hase yeeshee nasiya waa aw akhtaama waa surma sheegto gafay laakiin been muusan sheegin ama inahu lam yakdib muusan been sheegin walaakinahu hase yeeshee nasiya waa ismoodsiye ama waa aw akhtaama waa gafay inamaa mara rasuul اllah wuxuu soo maray calaa yahuudiyatin yubkaa calayha haweenay yahuudiyadoo dhimatoo loo ooyayo faqaala wuxuu yidhi inahum la yabkuuna calayha wa inaha latucadabu fii qabriha way u ooyayaan ayadna qabrigeeda lagu cadaabaya markaasuu cabdulahi bin cumar wuxuu u qaatay in nabigu uu leeyahay oohintan ay u ooyayaan baa loo cadaabaya saasay hooyadan leedaha laakiin shan saxaabi baa sidaa ibn cumar wariyey iyo ka badanba ayagaana ku gar leh وxadثna abu bkr بن abi shaybة qال xadثna wkiic بن جراح وسفyaan الرu'اasي عan سacيid بن cubayd الطائي ومحamed بن qays alkilaabi cafw xamd qays alasadi baan rabaa can caliy bni rabiicata alwaalibi qaal awalu manixa calay wuxuu iskugu ladhay hadda oo maqrun ooga dhigay waa hada fariidnimada muslim bay ka mid tahay bukhaari saciid bni cubayd keligiibuu dariiqaasu ku wariyaa maxamd qays uu iska reebaa asagu wuxuu iskugu xidhay ninka maxamed bn qays baa kalaam baa ku jira likalaamin fiihi likalaamin fiihi ama saciid bni cubayd aطaa'i waa jabal marka siduu marka xadiidka ku qaatay buu iskugu laray ma kala reebin wuuna dambaysiiyey wuxuu u dambaysiiyey mutaabacaadka dambuu geeyey haddii keligii saciid ibn cubayd ka warin lahaa waxaa weye horay buu geyn lahaa can cali bn rabiicata alwaalibi qaala wuxuui wadaadkaas awalu man niixa calayh qofka u horreeyo loo baroortay lagu dul ooyo bilkuufata magaalada la yidhaahdo wuxuu ahaa saxaabigii qaradatu bnu kacab ibni camr alansaari alkhasraji arada ibnu kacaab ibnu camr alansaari alkhasraji buu ahaa saxaabiga waa saxaabi ansari ah oo khasraji ah wuxuu ahaa saxaabadii markii kuufa la furtay dhulkaas aagaa la furtay raggii uu madiine ka diray cumar ee culumada ducaadda ah ee ummaddu inay diinka baraan oo ay kitaabka ilaahay fahansiiyaan oy sunnada u sharxaan oy fiqiga baraan uu u diray buu ku jiray waagii dambena macallimay intuu dhaafay ayuu aabbaanduula dagaal noqdayoo raggii raye ciraaq furtay buu ahaa magaaladi raye la odhan jiray <coughs> raggii furtay buu ahaa waagii dambe sayidina cali laga dhiga khaliifkana kuufuu khaliif oga tegi jiray aad marka aad u qiimo badan buu ahaa saxaabigaa wa faqaala muhiira bnu shucba muhiir bnu shucba wuxuu yidhi saxaabiga markuu dhintay ee kuufa ku dhintay qurada eh, ibnu kacab ibni camr alansaari alkhasraji markuu kuufa ku dhintay baa loo baroortay qadiyaddaa waxaa ka hadlay oo dadkii baronaya yac yidhi muhiira bnu shucba oo markaa kuufa amiirka ahaa kuufa amiirka ahaa samictu rasuul lah sal slam yaquul rasuulka ilah la baan maqlay man niixa calayhi ninkii loo baroorto ama lagu dul fainahu yucadabu asagaa la cadaabaya bima niixa calayhi bisababi ma niixa calayh ama mudata niyaaxi nnaasi calayh yowma alqiyaamati maalinka aakharo idan sayidina muqhiir bnu shucba kuufa markaa amiir buu ka ahaa xadiidkan awalkiisii muslim inuu soo celiyay ahayde xadiidkan qisadan awalkeeda waxaan ku soo marray fi muqadima ruwaadda iyo cardiga iyo samaac iyo taxdiidka iyo riwaayse la qabsadaan yaan la qabsanin iyo in laga digo riwaayatu ahlilkadibi wاlfujuur markaan soo maraynay iyo nabigoo in lagu been abuurtay ina kadiban calay laysa kadiban calaa axad axaadiistaas bilowgeeda baan ku soo marray xadiidkan oo dhammaystiran wuxuu ahaa ruuxii u horreeyo loo ooyo wuxuu ahaa kuufo intuu ku dhinto lagu dolbaroorto wuxuu ahaa qarada ibnu kacab ibn camr alkhasraji saxaabiga markuu dhintay ayaa la baroortay muqir bnu shucub markaa kuufa amiir ka ahaa yaa mimbarka fuulay dadkii buu la hadlay wuxuu ku bilaabay nebi maxamed baan ka maqlay isagoo yidhi ninkii aniga ugu been abuurta mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar waxaa nabiga ka maqla isagoo leh ina kadiban calaya laysa ka kadibin calaa axad man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min الnaar ama yalij الnaar saa hadday tao nabiga aan ka maqlay waa inii samictu minhu ayضa buu ku daray waxaan kaloon ka maqlay man nixa calayhi fainahu yucadabu bima nixa calayhi mimbarkii kuufu oy saxaabadu gengiman yihiin oo kibaaru taabiciin joogaan wuxuu daliishaday in nabigu beenta uu ka digay in lagu been abuurto lagu naargalayo iyadoo sidaa tahay waxaan ka maqlay iga qabta buui xadiidkuu sheegay wuxuu hubuu sheegay saxaabigu ma aha hawl ibnu cumar iyo iyo iyo cumar bn khaaab iyo xafsi iyo suhayb hawshu ma aha wuxuu sameeyey aan hortii la samaynin mimbarka marka loo fiiriyo saxaaba badanna hawshaa waa samey laakiin qaabkaas amiirna waa aha laba goor buu kuufe amiir ka noqday muqir bnu shucb marna khilaafadii cali buu ahaa oo wax yar buu hayay waagi dambana mucaawi markuu amiirka noqday afartan iyo kowdii hijri ilaa kontonka toban sano amiirka ah toban sano afartan iyo kowdii markii xasan uu tanaasulay caamuljamaaca kadib wulaaddi uu diray buu ahaa u dhiibo gobarnatoora muqiira ka noqday toban sano xiidu joogay ilaa uu dhintay afartan iyo kowdii ilaa kontonka hijrada tobankaas xilligaa way xilliga marka uu yahay ee saxaabigana uu dhimanayo cafwan qarada ibnu kacab al ansaari marka ninka la yidhahda cali bn rabiica ataytu اlmasjida masjidkii baan soo galo kuufo kadibna qisadana la kulmay buu aggaa ku ohanaya muqadimada dib ugu noqdo waad arki doontaan insha alla waxadaanii cali bn xujm yaas sacdi qaala xadaana cali bn musir alqurashi akhbarna moxamed bn qays alasadi can cali bn rabiicata alasadi alwaalibi can muqira bn shucba can الnabiyi milahu xadiidka haddaad soo marteen oo kaleu wariyey oo hadda waxaa meesha ku soo kordhay ninka la yhahda cali bn musir oo mutaabacaynaya wakiic وxadثna waxaa kaloo xadiidka noo tabiyey ibn abi cumar alcadني xadaثna marwan yعni mucaawiyaة الfazari xadaثna سacيid ibn cubayd الطائي can cali bn رabiicaة اlwalib الأsد can الmuغيرة can النabiyi milahu nabigu ka wariya xadiidka haddaad marinaysoonoo kale xadiidkan marka iyo qisadan dheeran soo maray aqwaashii ku jirtay wadaaduhu ay ku awileen isku dayeen inay ku jamciyaan ظاahiru kitaab الlahi wuxuu ku yimid xagganna noqday macluumin adini bالdaruura oo ah bini aadam inaan loo qabsanaynin oon loo cadaabaynin waxaan laba arrimood ka ahay faluu asaguu sameeyey iyo miduu ku lug leeyahay bini aadamku waxa loo cadaabo ama loo qabsado ama lagu janneeyo ee laga hawaab siiyo waa un labo wuxuu si toosu u sameeyey af adin uur iyo daahir baain iyo daahir wax toos asagu u sameeyo uu faluu asagu sameeyey ah oo afkiisa iyo adinkiisa ka dhacay koryo hoosba iyo wuxuuse asagu samayn laakiin uu ku lug leeyaho sabab uu ku leeyahy tasabuban tasabuban tasabubku asagu marka waa goonibu u tuman yahay qur-aankuna uu ka hadlay wala yaxmilunna aثqaalahum wa aثqaala maca aثqaalihim sunnadu way ka hadashay qof walbo bini aadama ah oo xaqdara lagu dilo kii dilay dembi buu leeyahay qaabiillah naf walbo xaqdara lagu dilo qayb buu ku leeyahay limaada liannahu awalu man sanna alqatla dilka xaqdarrada asagaa bilaabay saas darteed bini aadamku waxa loo qabsado xeerarka lagu maxkamadeeyo waxyaabaha loo dilo waxyaabaha laga ajirsiiyo waama labadaa wuxuu isagu sameeyey iyo wuxuu sabab ku leeyahay saa darteed fuqadu waxay yidhaahdeen caruurtaadu iyo faamilkaada ahalkaada mas-uulka ka tahay kullukum mas-uulu kullukum mas-uulun can raciyati quu anfusakum ahlikum naara haddaad adigu sigaarka cabbi jirtay oy caruurtu kaaga daydaan oy cabbaan dembi baa lagaaga qoraya haddaad jaadka cuni jirtay oo caruurtu kaaga daydaan ayaguna jaadka bartaan hee dembi baad ku leedahay haddaad haweenay tahay odo aadan xijaaban jirin oo gabdhahaada isqaawinta iyo xijaabka cararka iyo dhinac bannaynta iyo salaqlaynta ay kaa bartaanna dembiilaad tahay adugu umadaan samayn laakiin sabab baad ku leedahay wiqaayada ahalka iyo maxasta iyo caruurta la ilaaliya waxaa kow ka ah inaad ka ilaaliso xumaan inay kaaga daydaan haddaad xumaan falow tahay adugu ood maantana qool iyo garuun la daba taagantah salaada tukada istaaga maxaad u jibta adugu ma tukanaysid masaajidka aada adugu ma aadaysid na is-asturo isqariya adaaba dhanacaadu bannaan yahay war iska daaya xaaraanta adaaba xaqunaas iyo xaqaadi kala aqoonin maxaad sheegi wix bay carruurtu kaaga daydeen hoosu hadla us xishooda adaabaa nalalaeeyey maxaa kaa maqan ood la laaqin adugu maada ilaalinin haddaad ubadkii iyo warasadii iyo ahalkii adugu xumaantaadii ay ka dheegtaan dembiga kow adaa iskale iyaguna way kaa dhaxaleen maada ilaalinin mas maada ilaalinin idan waa lagu cadaabayaa fal adigu aad samaysay buu yahay ibn اqayim wuxuu madaarij saali cafan ariiq اlhijratayn ijmaac baa ku guntamay falka qofka sameeya iyo qofka sababka u noqda inay isku xugum yihiin mooryaanka dadka laynaya ee dhacahaya iyo midka geedka saare ilaalinaya ee waxaa soo socda wadaadda allow sahalyaala soo socda la socda waa isku dembi isku si loo dili war anu wax ma dilin weligii wax ma dhicin geedkun baan iska saaraa kolbadda meelaha soo socdan baan sheegahay isku si baa loo dilay isdhaaf baa loo geyn ooyuham waa isku mid alrid iyo mubaashirku waa isku mid almuciin wlmubaashir waa isku xugo qadiyadda marka qadiyadaas qaciga een idiin soo sheegay iyo axaadiitan tilmaamaysa meydka waxaa loo cadaabaya ooyinta loo ooyey in la jamciyo la sukayo la iswaafajiyo madaahibtii dhowrka ahayd een soo maray ayaa ku jirtay khulaasadeedina marka aan idin siiyo kadibna aan ka gudbo khulaasadu marka waxaa weeye min xayu alriwaaya axaadiistu waa axaadiis sugan laa macana fii ubuutiha saxaabo badan baa wariyoo dhowr iyo toban kor u dhaafaya inta saxeenka ku timidna waa shan saxaabi min xayu riwaaya iyadu muran male xagga iska geey min xayu diraaya wax lagu bushiyo oon daahirka ka ahayn aayadaha qur-aanka iyo masalada qacigan soo marray ma jiro daahirka waa lagu waafajiyey hee dhowr qaab waxaa u roonaa saddex madhab saddex madhab madhabka koobaad wuxuu ahaa in la yidhaahdo meydkan loo cadaabi maayo oohin cid kale u oydaye asagaa ku cadaab mudan oo dhibsanay asagaa dhibsan baroortan iyo waxaan wuxuu ogaanayaa inay dhib tahay war waxaan la sheegahayaa muxuu ahaa saa miyaad ahayd maadaa qowgiisa ahaa maadaa cirya dhulka hayay maadaa quudinayay maadaa hawshaas su'aale laga weydiin karo waa xadiidka abi muusa alashcari iyo xadiidka cabdillah bn rawaaxa markuu xanuunsaday waad garanaysaan sunankaan ku maray bukhaarina way ku yimid cabdillah bn rawaxa aad u xanuunsaday markaasuu miyir dabal walaashii baa oyday way barooratay kadib soo miirsaday kasoo walaasha waa taalay mar damba juuqa eray walba ood tidhaahdo alla derbiga derbigahayahaygiiow derbigaygiiow daryeelahaygiiow markaad lahay ee dhawaaqaysay intii lay gujiyo yaa lalhaamasaasa tawaryaa warma adigaa sidaa ah ha u noqonin buuri intii la tusay baa la soo celiyay cabdilad rawaaxa marka in ruuxa muminkaa ah ama biniaadamkaa ah ammaantan la tirinaya su laga weydiinao ma adigaa oo hawshaa lagu dhibo nusuus baa ku timid taana cadaabkii iyo hooyadeen diidanayd ma ah cadaabkii ay ka biyadiiday qoonsatay umuna caaisha ma ah waxaa kaloo wej asna saddexaadoo fiicna ibnu taymiya doorto ibnu qayim doorto rag badanna ay difaaceen muطlaqu اladaa wey kasafar qiطcatun min alcadaab aduhu waa cadaab dhibku waa cadaab tacabku waa cadaab oo waxaan ruuxu uu samaynayo xumaanta ah, waa la tusaya dadka ahlu qaabuurka axaadiis baa ku asaxday qofka dhintay meydka ah in la tusayo acmaasha ay ahalkiisu sameeyaan hadday san tahayna ku farxayaa hadday xun tahayna wuu ka nix ka xanuunsan in meydku uu dhibsanayo uu ku xanuunsanayo ohintaada iyo in su-aale laga weydiinoo taa lagu dhibayo labadaba laba macnoo saxiixa aad u qiimo badan weeye madhabka saddexaad ee soo raacay asna u qiimo badan waxaa weeye laga hadlahayo ee almayitu asha ku jirta waa cahdiyo oo waa mid khaasoo waxaa loo jeedaa waa min baab aliطlaaq fii mowdici altaqyiid aw altacmiim fii mowdici altakhsiis weeyo waxaa loo jeedaa meydka sabab ku leh oohintan ila taabubku waa inagu soo maray waa asbaabta laisku cadaabo ka mid yahay oo see sabab ugu yeelanaya maalan ahalkiisibuu ogaa inay hawshan ku aafaysiin mana ka hadlin in hooyadii iyo walaashii iyo xaaskiisi iyo gabdhihiisu ay barooran doonaan buu ogaa yacna kama dhihin sida sayidina cumar uga hortegay isagoo naf bixin buu wuxuu la dagaalamay xafso wuxuu la dagaalamay suhayl cid walba yac buu yidhi haddaad ogeyd faamilkaadu inay diinta ku fiicinayn oy barooran doonaan markaad dhimato xaggana weliga aadan ka hadlin waa lagu cadaabi bay dheen waana macno saxiixa macna waa tasabub maxaa yeelay fit markay aafaadka samaawiga ay dhacaan xataa fi dunya waxaa ku gala oo ku rafaado oo ku leedo oo ku dhinta qof aan shuqulba ku lahayn waاtaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa fi saxiixayn xadiidka ibni cumar cadaabku markuu yimaado wuxuu wada gaadhaa dadkii oo dhanba saalix iyo taalix waa taabanaya haddiiba cadaabku duwaya sidaa uu yahay adigii xumaantii aad ahalkaada ku ogeyd ka hadli waaye ka reebi waaye ka dardaarmi waaye ee sidaa ku dhintay kadibna lagu baroortay lagu cadaabaya qur-aankuna ma radinayo sunnaduna ma radinayso caadiyo curfiyo caqlina ma diida yidhah tasabuban tacalluman iyo iyo tasaa'ul tasaa'ul saddexdaa madabba ugu fiican inuu lug ku lahaa waan idin sheegay in asagu oohinta dhibsanaya meydku waana cadaab iyo in waxa loogu ooyaya la sheegsheegayo su'aalo laga weyddiin doono ta'allum iyo iyo tasaa'ul iyo iyo tasabub saddexdaa haddii lagu fasiro mid walba daliil madax banaan bay leedahay jamciga nusuustana ka fiican in la yidhaahdo tacaarud iyo tarjiix la aado oo layska hor keeno madaahibta kale dhowrka ahayd saddex midoob kale aan soo maray waan iskaga tegaynaa insha allahu tacaala hooyadan way ijtihaaday laakiin ijtihaadkeedu muusan asiibin naskana waxay ku bushaday binasin aakhara laa bira'yin mujarad waxay salafku diideen ay qoonsadeen ee ariiqatu ahlibidacna waa maxay waa mucaaradat nusuusi bilhawa wاlra'yi اlmujarad amaa daahirka iyo ijtihaadkaada iyo fiirohoraadka ruuxa mujtahidka inuu u arka laba nas inay iska hor imanayaan oo midka li uu rajaxo ka kalena uu ka tago wax culaysa ma laha laakiin waxaa culaysa dadka khayrkii ilzaamiyo waana tahooyadan ay samaysay marka iyada ah ay saxaabadu ka niqaasheen ay diideen salafkuna ay madaahibta dhowrka ay ka yeesheen ah. hadduu tasabu sheegilayaa mucaarada la hooye lama mucaaradeen hadday tasabub sheegi lahayd lama mucaaradeenba lannu cali cumar wuxuu oga cararay tasabubku tilmaamaya isagoon dhimanin buu hi maya hadhow baan eedahayaa haddaan yac kaa dhi waaya maanta marka hadday tasawuf sheegi lahayd maba dhib ma lahaadee ee madaahib kala duwanoo dhowraynu soo maray iyadaaba waxay tiri gaalka waxaa loo cadaabaya oo cadaabka loogu kordhin bbukaai ahli calayh marka waa ijtihaad adugu nusuusta nasin aakhara haddaad fahmi weydo inaad lagu bushiyo dariiqo la yaqaanay ahayd laakiin bira'yin oo mujarada iyo aniga waxay ila tahay waa ariiqatu ahli bidac nas saxiixana nas saxiixa kuma hor yimaada xaqiiqatan wa fii nafsi اlamri ee waa firooraad iyo ismudsin adiga ah tacaarud xaqiiqi a ma jiro inamaa huwa tacaarud daahiri baa jira biاlnisbati lira'yi اlmujtahidi wa nadarihi baab اtajdiid fi الniyaax wuxuu baab yahay <coughs> adkaynta laisku adkeeyey ee laga digay fi niyaaxati baroorashada meydka loo ooyo baroorashadu meydka loo ooyo saddex marxaladay soo martay mar way bannaanayd nusuus baana tilmaamaysa marna karaahiya ahayd nusuus baa tilmaamaysa marna xaaraan qatca ah weeye ijmaac baana ku guntamay inay xaaraan tahay khilaafka la soo guurina waa hayru muctabar ama lam yasixa xadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana cafaan ibnu muslim xadaana abaan ibn yaziid alcaطaar وxadaثnي isxاaq بn mansuur الkwsج والlفظ lahu أhbarna xabaan ibn hilaal albahili xadaثna aban yacni ibn yaزيid alcaطaar haddaad soo maraysay marka xabaan iyo cafaan baa ismutaabacaynaya xadaثna yaxya yacni mabi kaثيir الطa'i أna zayd ibn salaam xadaa wuxuu u sheegay wadaadka yaxya ana aba salaam mamطuur alxabashi oo awowgii zayd ah abu salaam waa awowgii zayd ibn salaam ana aba maalikin alashcariya radi allahu tacala canhu xadahu abusalaam wuxuu u sheegay an nabi sal slam qaal inuu yidhi arbacun fii ummatii arbacun afar xaalo arbacu khisaali afar xaalo ama afar arrimood fii ummatii ummaddayday ku dhex sugayn oo ku jiraan oo ay ka dhex buuxda min amri اljaahiliyati ayadoo ah ari dhaqamadii jaahiliyada diin la'aanta laa yatrukuunahuna kamana tagahayaan arbacun fii ummatii min amri laa yatrukuunahuna kama tagahayaano way wadayaan ilaa qiyaami saacna waa wadaya intooda xun baa wadaysa alfakru ay اliftikhaar in lagu faano fi اlaxsaabi sharafta iyo dhalashada alfaqru fi اlaxsaab kan anaa kaa qaaymi badan anaa kan shajaaca iyo deeqsinimo iyo deeq iyo wax gobonnimo iyo howlaha alfaqru ay اliftikhaaru fi اlaxsaabi ay fi اlxasab iyadoon taqwi iyo alla ka cabsi iyo cilmi midna aan lagu faanaynin in lagu faano waan kaa nasab fiicnahay anaa kaa dhalasha weyn anaa kaa dhagdheer aabbahay baa aabbaha ka geyssanaa ka deeqsi badnaa kadib waan ka fiicna war intaa waxaa iska dayso labadeennu isku kuwa fiiri ma ogolo wuxuu aadhayaa abootiya awowbuu aadhayaa midda labaad waacnu fi lansaab in la duro dadka nasabkoodii dhalashadooda aan lagu durin diinxume lagu duro hawlo kale oo cirqi ku saabsan ku saabsan dhalasho mini biyo ku saabsan oon shuqul ku lahayn ruuxa diintiisa iimaankiisa wanaaggiisa aan ku lahayn iyo walistisqaa'u in lagu roob doono iyo roobka loo tiiriyo iyo galladda ilaahay binujuumi xidigo loo tiiriyo xidigaabaa xidigaa la fadhiisto roobkii asagaa keenay saasaa soo boodo idan daruurtii baa fakatay xaggay ka dhacdo cirkii baa maraqa furtay oo ibagelih laga saaray hebel baa fulaysto sanadkan maanta sagaare ka cabbi mayso aad garanaysaan midda afraad wanniyaaxatu baroorasho qaylo oohin sawd iyo qaylo ay la socoto wa qaala wuxuu nabigu yidhi annaa'ixatu islaanta baroorata idaa lam tatub haddaysan toobadkii annaaxi maxaa loo yidhi naayixu waa lamide eh. laakiin dumarkay ku badan tahay aalibku waa dumar idaa lam tatub haddaysan toobadkeenin oan ka toobadkeenin dembigii baroorashada ahaa qabla mowtaa intaysan dhimanin ka hor tuqaamu waa la istaajina waa la joojin yowma alqiyaamati maalinka aakhra banka qiyaama la keeni wa calayha sirbaalun ay libaasun wa qumusun iyadoo dhar qabta labis sirbaalku waa labiska la xidho wuxuu doona ha noqdo ama qamiis ha noqdo ama shurug ha noqdo ama shaadh ha noqdo ama go ha noqdo wixii dusha la saarta la oo min qatiraanin daambur laga sameeyo laami dhar waxaa loo xidhayaa laami ah laami naareed weeye iyo wadircun cambuur iyo saako min jarabin cadha laga sameeyey baashin ismaamiska isxoqdaan yaa dhar laga sameeyey baa lagu xidhahaya oo naar ah ilaahay wax kasta waa awoodaa idinku cadho dhar laga same maad fahmi kartaan iyo cambuur cadho laga sameeye waa cambuur dhanoo cadho ah oo isnadaamis oo ku cunay dharkaad u qabtana waa max waa daamur iyo laami hoostuuna kaa cunaya ku hays cadho naareed ilah naga badbaadi hawl culus idan waciidka wuxuu ku tusahaya anniyaaxatu waa min kabaa'iri aلdunuub cinda allah gabadhan ka toobadkeenna malageed baa galay buu nabigu alayh الsalaat wasalaam waa atashdiid waa fii aakhir اlamri markii u dambeeyey ee la xarime wey mid walba meesha lagu sheego min alkabaa'ir aطacnu fi اlaxsaab waطacnu cafwan aliftikhaaru fi اlaxsaab waطacnu fi اlansaab wاlistisqاءu bالnujuum waxaa weeye waa min alkabaa'ir weliba ka saddexaad waa inagii soo maray tafsiil buu leey fi kitaab اliimaan marna kufri buu noqdaa oo diinkaa lagaga baxaaba marna waa kabiira min alkabaa'ir waana taan ka hadlayno waa nujuumtii aad aamintay ahaa qismu التaأiir nujuumta laba kale ah cilmigiisu cilmu tasyiir iyo ta'iir baa la kala yidhahdaa kitaab اliman baan kusoo sharxay kama sabaqa way idinka idinta alla وxadثna ibn الmuثنى وبn abi cmar الcadني qال بن المثنى وxuu hi xadثna cبدالوهاaب بن cبدالمجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد بن qays الأنساري يقول أخبرتني cمرة camra bint cabdiraxmaan waxay ii sheegtay annaha samicat caaishata taquul caaishula inay maqashay lama jaءa rasuul اllah nabi maxamed markuu soo gaadhay oo u yimid qatlu bni xaariata zayd bni xaariata shahaadadiisi iyo dilkiisi wa jacfar bni abi aalibin wa cabdil bni rawaxat alansaari saddexda jeish lumara ciidanka la odhan jiray mu'ta waad garanaysaan saxaabada inay shahiideen markii nabiga uu jibriil u keenay jibriil baa markiiba u soo sheegay jalasa rasuul اllah rasuulka ilahi baa fadhiistay sal ly slam yucrafu fiihi اlxusnu isagoo tiiraanyo iyo murug laga dareemayo wejigiisa nebigu khalqiga ilaahay u adag buu ahaa quwatu nafs baa ilaah geliyey wmaca dalika raxiim raqiiq alqalbi buu ahaa marka bini aadamu yataأar wa yuair ay ka muuqatay marka jacfarna aad buu u jecla zaydna warkiiba jooji cabdullaahina wuxuu ahaa de raggii nabiga matalaya gabay iyo tixya tiraabbu ku matali jiray buu ahaa nin aadu adag buu ahaa ragu ku matelay buu nabigu ahaa nabi nuux iyo nabi muuse yoma badri ninkii yidhi weeye nabi allow intaad togan ka buuxiso xaabo iyo qoriyo oon shidno markuu xorodka cirka qabto sanaadidu quraysh nin ha loogu tuuro suu rabbi u ogaado in aanan gaalada u qabin wax naxariisa iyo dabacsanaan ah in wala aan kala qaadanin oon kala beri noqonnay inaan kala go'nay annagii bahgaalo soo rabbi u ogaado sidaa yeel maanta nabiga il naxariis nimankaan ku day nimankii maka kaa soo saaray weeye nimankaan waxba kuu xirin dhalasho iyo dhaqan waxay xeriyeen ma jiro duubannimo dhan waa ka tageen maanta waa inaad ku weyraxdo markii cumar isku raaceen cabdulai rawaxna wuxuu yidhi ilaahay addoomihiisa waxaa ka mid a ah, qolyo adkaynayo dhagax uu ka dhigayo ilaa nin walba ay seefta mariyaan oo madaxu faniino oo lugtu duusho sida cumar iyo cabdulahi bn rawaaxa oo waxaad shabahdeen buuhi nebiyulaahi muusa iyo nebiyulaahi nuux waa manqabo ashidda walkhilada fii mawdica wamin alfaakhir ee meel walba inaad iska adkaysaa ceeb ah in waalidka iyo waladka kala sooci weydo waayeelka iyo ilmaha yaree daa'imada carruurtaad kale sooci weydo meel naxariis laa jirta meelna waxay leedahay mala inaad callaha dhigato wixii haddaad ku qasto oo wax reer galbeedku wadaan reer galbeedku iyo gaaladu maxay wadaan wax walba hala naxariisto ah, waa khayaano idinkaan idinku saraaya waa khayaano inay waxay rabaan ay xiidmihiinna koofiyada ka dhigtaan bay doonayeen laakiin been baa laguu sheegaya nabiyulaahi muuse wuu ku yidhi rabbana طbs calى amwaalihim washdud calى quluubihim falaa yu'minuu xata yarow alcadaab alaliim nuuxna wuxuu yhi calayhi الsalaaة wasalaam rabbi laa tadar cala اlardi min alkaafiriina dayaara waa ambiyo macsuumiina warkooduna war saxan weeye meeshay lahayd bay dhigeen abu cumar iyo cabdullaahina waxay dhigeen meeshay lahayd ilahay baana uga markhaati kacay nabiga iyo abubakarna way sigteen isada waad garanaysaan bay ila tahay suuratlanfaal dhammaadka lagaga sheekeey saddex saxaabi oo nin walba ninka ka daran yahay yaa fii macrakatin waaxida ku shiiday oo nabigu umra ka dhigay wuuna ogaa inay shiidayaan nabigu calayh salaat wasalaam wuu ogaa saa darteed buu i waxaa amiir idiin ah zayd ibnu xaaria hadduu shahiido jacf bin abi aalib hadduu shahiido cabduln rawaxa werigii nabigu ma samaynin hawsha iyadaa ah intaasoo ciidan buu diray weligii isma daba dhigin umaro saddex ah wuu ogaa isla markiina waxaa usoo sheegay shahaadadooda saaxiibkii jibriil hawshii weeye nabigaa fadhiistay yucrafa fii wajhi اlxusnu isagoo laga garanaya xanuunkii geeridiiyo shahaadada saxaabada qaala waxay tihi caaisha wa ana anduru waxaan ka eegaya nabiga min saa'ir اlbaabi min saa'ir اlbaab albaabka daldaloolkiisa baqbaqa waxay soomali qaarkood dhahaan meesha jeexan ee loogu talagelin in wax laga arkee maaragtay alwaaxa uu ka bannaan yahay ilwuxunbaa meel ka bannaado ishii la gelin karaa waxay tiri hooyadan shaqa albaab shaqi اlbaab yacni saa'irku waa maxay waa albaabka dilaaciisa daloolkiisa shiqi iyo shaqi baa kala jira shiqi shinka haddii loo hostigo waa annaaxiya wاljiha dhinaca ama jahada iyo baasha shiqi la yidhaahdaa haddii laakiin la kor dhabo waa dilaaca ama daloolka waa u taqaana ama babaqa aad wa ana anduru min saa'ir ilbaabna waa luqo min siir ilbaabna waa luqo waa isku mid saa'ir iyo siir isku micno weeye qolyada bacdu luqawiyiin yaa inkiro waxay dhaheen saa'ir maba jiraba carabiba ma aha saxiix muslim baa lagu arkay iyo maxaa lay luqada waa idinka hoos baxday aa la soo guuri ragga horeo luqawiyiina soo guuriyay inay tahay luqa maxfuuda can ilcarab saa'ir iyo siir waana isku macan hooyadan baa marka inay fasirtay in ruwaadu fasireen wa ana anduru min saa'ir اlbaabi ay shaqi اlbaab shaqi اlbaab albaabka dilaaciisaan ka eegay faataahu rajulun nabigu masaajidka dhex fadhiya oo aad u walbahaarsan caaishana ay qolkeeda ku jirto albaabka dilaacis nabiga ay ka fiirinayso yaa nabiga nin u yimid faqaal ninkii wuxuu ihi ya rasuul allah rasuulka ina nisaaa jacfarin jacfar dumarkiisii dumarkiisii jacfar hal hawen buu qabay laakiin waa faamilkii baa loo jeeda qaraabadii dadka ahalkaa baa loo jeeda asmaa binti xumays keliyu ka dhintay wax dumar ah oo xaaskiisa ahay haweenkii jacfar wadakara wuxuu sheegay ninkii warka waday bukaa'ahunna dumarkii oohintooda ay jacfar u ooyeyeen faamaruu nabigu wuxuu faray ninkii warka keenay an yadhaba inuu dhaqaaqo fayanahuna uu ka reebo oohinta niyaaxada lama bannaane fadahaba ninkiibaa tagay faataahu ninkii waa tagay haweenkii buu la hadlay faataahu mar labaad buu nabiga ku soo laabto u yimid fadakara wuxuu sheegay annahunna lam yuicnahu nabi alla wuxuu yidhi haweenkii waan la hadlo idiide haddama iska tagtid maxaa nabigu u wareereen shaqadii laguu diray qaban weyde ood haweenkii aamusiin weyday duurkaada iska gal ayib nabiguu ku soo noqday nabigoo walbahaarsanoo iska fadhiyo gorasaya iskana ilaalinaya wuxuu rabbi ka xarimay iska ilaalinaya buu haddana ku soo laday faamarahu aaniyata mar labaad buu nabigu faray an yadhaba inuu tago fayanhawna uu ka reebo ninkii waa dhaqaaqay uma ataahu mar saddexaad buu soo noqday faqaala wuxuu yidhi wallahi allaan ku dhaartay laqad halabnana ya rasuul allah rasuulka ilah haweenku naga adkaadeen meel bayna dhigeen oo intii ka joojin waaye qaala waxay tihi camra bint cabdiraxmaan oo dee caaisha xadiidka ka qadanaysay fazacamad caaisha waxay sheegtay oy ku dartay hadalkii anna rasul la sal slam qaala inuu yidhi idhab tagoo faxu ku hoobi ama ku shub fii afwaahinna afkooda ay ku oyahayaan min aturab carra ka buuxi war wax kale haddaad qaban weyde markay nahaa yidhaahdaan cara ku shub ku saydh waxay ku oodaanba hawaayeene hay ugu soo noqnoqonin haween baan kale ha ku haynine carada cantoobso haweenka iska dhex idhab tagof waxadu ku hoobi ama ku biti fii afwaahinna afkooda ku shub min aturaabi ciidda ka buux aggeeda ama min bacdituraabta carada aggeeda wax kaga shub intaasuu nabigu ku gebagabeeyey qaala caaisha caaisha markaa xanaaqday marka xaashada nabigu walbahaarsan culayskiisay garanaysa ninkana wuxuu sameeyey inuu quruxsanayn bay aragtaa adab ma aha sidaan adabki loo baahna ma nin xilkiisi gabay oo waayeel gurasahaya ku soo noqnoqonhaya haddee maba la xamili karaba ma la xamili kara wax yaroo waxaa jira laguu celceliyo abad ka dharsi baa jira war mar raba dhaafi baaddi xuqaab wax loo sheegaa ma ogtahay qaala caaishana haweenaya aad badan bahayd min adkiyaai الnaas xabqariyay ahayd nabigana aad bay u taqaanay faqultu waxaan bay tii arqam allaahu anfaka sankaada allaha booreeyo af u dhac anaga af sanka allaha booreeyo waa waa tarjama xarfiya macnaha afsoon waa maxay af u dhac af af u dhac weeye yacni balaa kugu dhacdo saljuglaha kuu turto ama afgamboorraa kuu turto afgamboorraa kuu turto arqam allaahu anfaka raqaamkuna waa boodhka ama habaaska waxaa u taqaanaa hooyadan marka waxay tii arqam allahu anfaka sankada allaha bari wallahi allan ku dhaartaye maa tafcalu ma samaynaysi maa amaraka rasuulullah rasuulka wuxuu ku faray maadaan samaynin muxuu ahaa ujeed hooyade yani muxuu ku faray oohinta inaad ka celisa maadan ka celin wey ficil ahaan maadan ka celin laakiin amar ahaan waad fartay tarakta rasuul allahi maalcanaa nabi maxamed dhib kamaada daynin ba jir war shaqadii laguu dirina qabsan weyday nabiga dhib kamada daynin waad soo dhadhile meelma carruraa tahay sii soco soo soco maxay tahay ma nabiga waxaad ku baabi'inaysaa haweenka na kala dhexgal baa lagu yidhi shaqada maad qabsati hooyadan marka way ku xanaaqday wadaadkii oo saasay ku tidhi arqam allahu anfaka wallahi ma tafcalu ma amaraka rasuul اllah wamaa tarakta cafwan wamaa tarakta rasuul اllahi min alcanaa ay min almashaqati wاtacab dhibki iyo rafaadka nabiga maadan ka daynin wixii laguu dirayna maadan fulinin wey xadiidkan lam yarwihi can camrata ila yaxya bnu saciid xadiidkani waa min haraa'ib الصaxiixayn buu ku jiraa maxaa yeelay madaaruhu calى camra walam yarwi canha ila yaxya bnu saciid ibnu qays alansaari ad garanaysaa waqad ruwiya alxadiiثu can caaئiشhaةa min أwjuhin marka waa haraabada u taqaanin haraaba nisbiya dadan camro ahayn baa xadiidka ka wariyey caaisho laakiin camra markuu ka soo dhaqaaqo lam yarwi can camra ilaa yaxya marka waa haraaba nisbiya waxay odhan jireen haraabadii mudlaqayd ma ah waxadaanaahu abubakr bn abi shaybata qaala xadana cbdullahi bn umayr xaa waxadaanii abu طaahir axmed bn camr ahbarana cbdullahi bn wahb bn muslim almasri can mucaawiya bn salix bn xudayr xadaanii axmed ibraahim ibnu kaiir adawraqi xadaana cabdsamad xadaana cabdsamad cabdlwari ibn saciid waad garanaysaan xadaثna cabdالcaزيiز yacni ibn muslim الqasmli kulluhum dhammaantood wadaadahaas kulluhum cabdullah bn mayr ka soo bilow labo mucaawiد bn صaalح saddex cabdاlcaزiz ibn muslim saddexdaa wadaad kulluhum jamaacadaas can yaxya bn saciid ibn qays alansaari can camra can caaisha can rasuuli اllah bihada اlisnaadi sanadkanay ku sheegeen naxwahu naxwa xadiiثi cabdilwahaab can yaxya bn saciid eed soo marteen wa fii xadiii cabdilcaziiz waxaa ku jira oon xadiidka ibnu mayr iyo midka ibnu saalix aan ku jirin wmaa tarakta rasuul اllahi sl slm min alciyi alciyi huna altacab wاlmashaqa canaagiiba la macnaya waa habsoomidda ruuxu u habsoomioo daalo ma tarakta rasuulka maadan ka daynin min alciyi rafaadna nabiga maadan ka daynin wixii laguu diran maadan qaban وxadaثnii abu الرaبيع سulayman بن dawud الزهrاني qال xadana xamaad بن زayd xadana أyوب السkhtiyاni can muxamed بن siriin can umi caطية nusaybة qaala waxay tihi gabadhaasi أhada calayna rasuul الlah rasuulka ilahi wuxuu nagu qabtay yani wuxuu xadiidkaas u keenay caaisho inuu ku tuso sheekhu xadiidku inuu yahay inay tahay niyaaxadu shay aad u culus oo kabiir min alkabaa'ir oo xataa wax kale haddii la waayo caro afka layskaga shubhayo haddii lagu kari waayo inti kor laguu qaado iyo caro afka lagaaga bidhahayaa si ku dayn weydo idhab faxu fii afwaahihinna min aturaab yani aad hawl xun weeye dhib bay muslimka bay dhibaysa aduguna kabiiray kugu tahay joojiya wey waa dhaqan jaahilon fiicnay ummaduhu ummadda ka diinyartay bay hawshaa ku dambaysaa xadaana xamaad yacni ibni zayd min dirham albasri xadaana ayuba sakhtiyaani can muxamed ibnu siriin can mucaiya nusayba nasiibana waa in la tairiya in la takbiiriyaba waa la ahriya qaala waxay tihi gabadhaasi akhada calayna rasuulullah rasuulka wuxuu nagu qabtay oo axdi nagula galay maca albaycati cala alislaam markuu baycada nabigu nagu galhayay inaan islaamkaiyo towxiidka allaa nanuuxa inaannan barooranin waxay ti nabigu baycada naga qaadayay ya ayuha الnabiy ida jaءaka اlmuؤminaat yubaayicnaka calى an laa yushrikna ilى akhir اlaaya nabigu wuxuu noogu daray tidhi oo axdi uu nagaga qaaday inaanan mayd u barooranin allaa nanuuxa waxay tihi gabadhu famaa wafat mina اmra'aة maysan oofinin oo ballantaas iyo cahdigaa ma aysan ka soo bixin ila mra'atun mina mra'a haweenkii beecada gala maalinkaas ee goobjoog aan wada ahayn haweenay ka soo baxday ma jirtay tiri ilaa hamsun shan mooye shan dumara ah keliya ayaa ballankii nabiga maalinkaa oofiyey muslimiinto dhan ma waxay ka hadlayso gabdhihii muslimaadka ee muhaajirada ma waxay ka hadlayso waxay ka hadlaysaa baycadii maalinkaa dhacday bacda nusuuli ilaaya nabigu ka qaadoon badnaynba markuu u badnay dhowr boqol baa la gaarsiiy boqol iyo afartan wadaadaa gaarsiiy sidan ha dumar yar bay ahaayeen dumarkii shan ka midun baa oofisay ayadoo umucaiyaha ku jirta dumarka oofiyey laakiin yowmal xaray jebisay iyadaa sheegtay iyadaa ka sheekaysa sidqoogu ka mid shantaas waa umu sulaym anas hooyadii sahlaa la yidhaha binti milxa waad garanaysaad magaceed umu sulaym gabadha aad u qiimo badna nabigana aad u jeclaa ee xidhiidhin jirtay ee reerka qoysku qiimaha badna abu talxana waagi dambe uu gursan jiray ee shardiga oga dhashtay islaamkiisa meerka ka dhigatay waad garanaysaan waan ku guursan bay tii laakiin bishar waxaa meher ii ah inaad diinka soo gasho gaal baa tahay mushri mushriga ima geyo nin fiicanna waa tahay adoo kale lama diido gobgob dhashay baa tahay laakiin gaalgiisa waaweyn baa tahay naag aad u quruxsan oo muslim way ahayd marka waxay ku tiri waxaa meher ii ah inaad soo islaamto umuslem jacaylkeeduu la islaamay xataa shahida low rasuul ullaahi biljanna dadka jannada loogu makhtayu ka mid yahay si gooni ah dhib ma laha iyo si gaar ahaan si gooniya si guudba midda labaad wa um اlcalaa bint اlxaari gabadh la yidhahdo um اlcalaa ayna way oofisay wabnatu abi sabra iyo gabadhi in abi sabra ahaydee imra'atu mucaad ibnu jabal ahayd aw ibnatu abi sabra wahada huwa sawaab ibna abi sabra xaaskii mucaad ma ahayd ee gabadhu waa gabadh la ibn abi sabr oo madax bannaan xaaska mucaad mucamr bn khalaad baa waa la yaqaana canw wamra'atu mucaad afar bay hadda sheegtay tia shanaad xooga aamusta ayada weeye ayadaa shan ku ahayd xaabidku kuwo kaloo ku daraa laakiin wuxuu rajaxaa inay iyadu tahay almuhim umu caiy haddaynu ka reebno umu kalum baa riwaayadda ku sugan yihin gabadh imra'atu mucaadna waa umu camrin ibnu khallaad ayaa la yadaa hindala tirkoodu dadkii beecada oofiyey ahayd waagi dambe laakiin shantii maalinka gabdhihii jooga shantaasay ka xusata ayadu goormay jebisay ayadaa ka sheekaysay riwaayaadna way yimaadeen maalinkii yowmulxara ee madiine balaayadu ka dhacday ee ansaar idhanka la baxday ee la gumaaday ee reer binu umya ansaar ku ciyaareen maalinkaasay beecada jebisay ayadu في الإسلام في quruن الsلف dagaal iyo fidna ka xumayd ma soo marin yom اlxara maalink waa yaziid ibn mucaawiya markaa amiir ahaa yaziid ibn mucaawiya ibn abi sufyaan wiiluu mucaawiya dhalay baa amiir ah madiino ansaarti lagu laaya maa yom اlxara laa yuxsaa cadadahum baa la yidhahdaa laa yuxsaa cadadahum fii kutub الtawaariikh waxaa ka daran saddex maalmood bay reer bani waxay dhaheen madiino ruux lagu ararko qoorta hala gooyo ruux madaxa taaga ee gaashaanqaada waa dil saddex maalmood wabudla الsayfu fi اlmadiinati liaata ayaam adoo haddii isli lagugu sii daayo oo qori bux laguu dhiibo olow wixii dhaqaaa madaxa qaad maxaa naga soo reebi hal ruux noolaan maayo magaalada swer baa laga qabto dhowr kunoo ciidanba ruux kama bixi karo wii la arkaan maa laydhi madaxa la qaado marka dadka miyaa la koobi karaa meesha ku dhammaaday maalinkaasaa marka ansaar wax ooyey waayeen haweenkii baa la daay wii kalaa la laayay soo maa haweenkii baroorosho umacaiyo waayeela yaa la soo jiido haweenka ansaar soo jiid mala oy baa meel ku adha ma adduunka rogmayi maalinkaasay oyday marka waxay jebisay cahdigii baycadii way ka sheekayn jirta aad bay uga xanuunsan jirta balaayadu mar bay kaa sii calayn ood ka tegi deganaanshaha iyo wax walbood xusanaysa ad ka tegaysa ilaahna asturo xadana isxaaq bn ibraahim akhbarana asbaad bn muxamed xadana hishaam wuxuu keenay sanadkan mutaabic maxaa macnaha asbaad fiihi nadar waa nin iqa oo saduuq ah laakiin ma ah rijaal lxifd saatir mutaabic u keenay akhbarana asbaad bn muxamed xadana hishaam bn curwa eh, cafwan hishaam bn xasaan ibn xasaan can xafsa reer siriin haddaad ku aragtay hishaam ibn xasaan iska dhe haddaan lagu diidin hishaam ibn xasaan alqurduusi can xafs bint siriin oo maxamed la dhalataad maxamed bay mutaabacanaysa umlhudayl baa magaceeda umlhudayl baa caan ku ta kunyadeedu can ummi caiyata qaala waxay tihi akhada caynaa rasuullah rasuulka wuxuu nagu qabtay fi lbaycati baycadii axdigu islaamka nabigu uu nagula galay alaa nanaxuna inaanan barooranin oonan dhawaaqin famaa wafad mina maysan oofinin ballankii cahdigii xagga iyaga haddaan dumarnahay hayru amsin an waaan minhuna umuslimiin baa kamid ah sahla bint milxaan وxadna abubakr bn abi shaybata wزuhay bn xarb وisxaaq bn ibrahim jamiica ana bimucaawiya wadaadaha saddexda xadiidka waxay si wadara oga qaadanayaan abi mucaawiya mxamed bn khaasim qaala zuhayr wuxuu hi asagu musan dhihine magacii abu mucaawiya ba caddeeyey wuxuu hi xadana moxamed bn khaasim abu mucaawiyata darir xadana caasim yacni bnu sulaymaan alaxwal can xafsa binti siriin ukhti muxamed bnu siriin can umi caطiyata qaalat lama nazla hadi اlaaya aayadda markay soo degtay yubaayicnaka calى an laa yushrina biاllahi shayئa ilaa qowlihi taala walaa yacsinaka fii macruuf aayadda markay soo degtay qaalad waxay tidhi kaana minhu min almacruuf shayga macruufka ah ee wanaagsan ee nabiga in lagu adeeca ay waajib tahay in lagu caasiyana ay gardarro tahay waxaa kamid mid ahaa anniyaaxatu ee cadamu niyaaxa inaan lagu ooyin oon loo barorin meydka qaala waxay tihi gabadha mudcaiya faqultu yaa rasuul allah maxaa rasuulka ilaahayow ilaa aala fulaanin ree hebel mooyeen bay tiri ree hebel ka soo atirheba in loo ooyey markay ruux ka dhinto iyadu way fasaxanta neb allow dheebayd ah, taa maxay kutusaa marka horaan inay niyaaxadu ay bannaanayd oo nahyigu dambeeyey maxaa jiro looga soo reebiyo macaطiyu ree aalu fulaan fainahunna kaanuu ascaduunii fi ljaahiliya waxay jiri abaal bay igu leeyihiin hadda ka geeri nugu dhacdayay ila baroorteenoo ila ooyeen anna maanta waa u gudo intaan la xarimin baasha intaan la xarimin inaan abaal gudo weydi marun baan abaal guda intaan he marun baan amaha bix miya sayidku marun baan amaha bix intaan ilka lay dhigin kaanuu ascaduunii fi اljaahiliya way ii kaalmayn inaga soo mara iscaadka waa in laisku taageero baroorta weeye ayib dhaqan bayna jaahili marku ruux laga dhinto dadka dumarkaa laba layn bay noqonaya laynkan iyo laynkan laba saf iska soo horjeesa markaasay baroranayaan isu jiibine saad u xataraysaan oo kaley barota uga xatarayn jireen ama sida dhaantada loo tumo somalia waa iska soo horjeedsadaa idabdaradaasoo kale ay jireen falaa budda lii waxaan laga maarmayn nabi allow gacan bay igu leeyihiin min an uscidahum inaan ana la baroortoon la ooyoon hawshaasi aan u gudo faqaala rasuul wuxuu yidhi ilaa ala fulaanin ree mooye oo lala bororan karo marka waxay leeyihin wadaaduhu xunaa waa maxay nahyi ku yimid iyo beecadu waa karaaho waxay leeyiin karaahada mar way bannaanayd marna karaahay ahayd biduuni taxriim karaaha la fasixi karaaye shay xaaraana lama fasixi karo adilayna u dariishada nusuus tan ka cad baa jira oo sunanka aad ku martee sunanka aad ku martee axaadii fara badan baa howlaha ku yimid oo xaafidku u sheegaa ban sunankaad ku marteen idan niyaaxadu marka hore way bannaanayd bina'an inaan la iska reebin waagi dambena nahyu karaahatin baa soo arooray waagi dambena waa la xarimay fasarat min alkabaa'ir maxaa yeele waxyaabaha noocan ah waa min alwadciyaat waa min alumuuri sharciya weeye wax lagu garan karo taxriimkiisa mee sharciga laga sugayaa shaaricuna maadaama dhaqan baahay uu ahaa oo lagu aafaysan yahay wuu usoo tilaabatukeeyey tilaabatukeyn waa taqaanaan bay la tahay waxaa la yidhi ma fiicna iska daaya kadibna markay arkeen in laga fiican yahay baa lagu dhuftay taxriim waa sida khamrada loo galay oo hawlo badan ba hawshaa shaacadu ay ku samaysay wallahu subxaana wa tacala aclam